nin baa suuraة الkahfi aqriyayay oo khaymatiisa ku aqriyay wa usayd ibn xudayr wa cindahu farasun marbuuط bishaطanayn waxaa agtiisana joogay faras oo ku xidhan muxuu ahaa laba xadhig xadhkaha fardaha lagu xidho ayaa muxuu ahaa midkiiba waxaa la yidhaahaa shaطn markaas faqashiyathu waxaa soo daboosho dul timid saxaabatun daruur yani wax daruur oo kale ah fajacala tadnu waxay bilowdeen hoostooda hoostooda soo dhawaato wa jacala farasuhu yanfiru minhaa faraskiisana wuxuu bilaabay inuu ka dido oo boodboodo wiilkiisaana agjiifay oo yaxye la yidhaaho markaasu uu soo baxay kaamiduu ka soo baxay markaasu wuxuu arkay waxdallaayad oo kale aada moodo oo eh, muxuu ahaayey eh, madaxiisa dushiisa joogo oo iftiinana ay ka dhex baxayaan waxfaanusi aad moodaa ay ka dhex shidan yihiin markaas iyuu joojiyey qira'adii kolkuu kolkuu qira'ada bilaabana faraskii waa didmadii bilaabaysaa markuu qira'ada joojiyana waa degaysaa markaasuu soo baxay markaasuu waxaas arkay kolkaas muqaradiibuu joojiyey way tagtay marka isagoo arkayba kor aaday marka falamaa asbax markuu waa barisay baata nebiga sal ly slm nebigu u yimid fadakara dalika lahu arrintaasuu sheegay faqaal markaasuu yihi tilka asakiinatu tanazlat lilqur'aan taasu waa sakiino oo oh, qur'aanka usoo degtay eh, qur'aanka dhegeysigiisa usoo degtay sakiinadaasna marka waa nooc malaa'igta ka mid a ah. rawaahu eh, muttafaqu calayhi weliba wuxuu yihi maa haddaad aadan joojin lahayn ma ayna tagteen ilaa dadku ay soo baxaan oo wada arkaan oo mana ayna iska asturteen oo ma ayna ka qarsoonteen markaasuu ya rasuul allahi yaxya agtayda jiifayoo farasku inuu ku joogsada aan uga baqay ashaطnu waxaa weeyaan bifatxi bifatxi shin اlmucjama waطaء اlmuhmala alxablu waxaa kaloo la yidhaahaa طiwalna waa la yidhaahaa wa an عن ابن مسعوud رضي الله عنه qال qال رsuل الlه صلى اه عليه وسلم mن qرأa xرفا min القرآن xarfa min kitaab illah qofkii hal xaraf oo kitaabka alle ka mida aqriya falahu xasana hal xasanuu leeyahay wاlxasanatu bcashri amhaaliha halkii xasanana toban laabkeed buu leeyahayoo hal xaraf marka qofkii aqriyaayu wuxuu leeyahay toban xasanuu leeyahay laa aquulu mana dhahayo kolkaan xarf leeyahay alflamim xarfun alflamim oo dhan ba xarf ah kama wado walakin alifun xarfun walaamun xarfun wamimun xarf alflamin marka waa saddex xaraf xuruufta marka xuruf hijaa baa laga wadaa mooyaane xurufulmacaanidi lagama wado marka min iyo lam iyo kolkii la yidhaaho laba laba xaraf iyo bay noqonaya marka kitaabka allana subxaanahu wa kolkii xuruuftaas sidaa loo kala tirtiriyo kumanyaal fara badan ayuu gaadhay mar aan eh, muxuu ahaay eh, abuleyfi samarqandi eh, uu tirinayo waxaan u malaynaya inuu gaadhsiiyey haddayna kaba badnayn labi iyo labiyo soddon kun miyay ahayd labiyo soddon kun maa kelimaadka ah mise xurufta al kolley waa cadad aad iyo aad u fara badan cadadkaas markii lagu dhufto toban lagu dhufto aad bay usii fara badanaysa hal khatma qofkii aqriyaayo wax ajri oo alle uuna ogyahay baa la siinaya rawahu tirmidiy eh, wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala xadiidku eh, saxiix weeyaano صaxaxahu اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir iyo sharxi طaxaawiya labadaba tacliiqaada waa uu ku saxiixiyey wacan xadiidkan kada marka hadda soo socday waa xadiidkii kunka buuxinayay weeyaan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم إن الذي laysa في jوفه شhيء من القرآن waxa weeyaan kالbyt الخرب رwاه الترمذي وqال xadيiث xasن صحيح qofka aanu qalbigiisa uurkiisa aanu ku jirin wax qur'aankii aanu ku jirin qur'anka waxba ka aqoonin wuxuu la mid yahay guri qaraaw ah ayuu la mid yahay sidaasuu yihi تrmidi ba xadيidka wariya wuxuuna leeyahay xasn صحيح walaysa bxasn walaa صحيح bal huwa xadيiث ضaعيif ضacafahu شhيk الألbاني في ضaعيifi sunan التirmidي ومشhكاaت المصاaبيح sababku ku ضaciifayna waxaa weeye waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaha qaabus ibn abi gubyan layanahu alxaafidu fi الtaqrib وعn cabd للahi بn cmr bn الcاaص رadي الله عanهma qاal عن النبي صلى اه عليه وسلم yuqaalu lisaaxibi اlqur'an iqra wartaqi waratil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha qiyaamaha waxaa lagu dhahayaa qofka qur'aanka yaqaanay saaxibuulqur'aanka saaxibuulqur'aankuna marka waa qofkan soo marray ee qur'aanka mxuha xaafidkana ku ah labadii sharteen soo sheegnayna wata weeyaane wa cadamu اlguluw wacadamu mxuu ahaa aljafaa ka weeyaanaya waxaa lagu dhahayaa aqri qur'aanka oo kor darajaadka jannada kor oo fano oo u tartiili qur'aanka sidii aad kolkaad adduunka joogta u aqri jirtay tartiilkaad u aqri jirta ugu arag darajadaadu waxay ku eg tahay aayadda ugu danbaysa eed qur'aanka ka taqaanay markaad aqrida ah inta ka horraysa intaad sii maraysa oo dhan darajaadkaaga weeyaan rawaahu rawaahu abu dawuud wالtirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix waana xadiid xadiidku sidaa uu sheegay waa صaxiix weeyaan صaxaxu الsheikh الأlbaniy fi صaxiix الjaamiع الصغيr wasilsilaة الأxaadiiثi الصaxiix waxaa kaloo isaguna qur'aanka akrintiisa ku saabsan oo weliba musxafkoo laga akriyo faa'iidaday leedahay sheegaya xadiid oo dhahaya man sarahu an yuxiba allaha warasuulahu falyaqra' fi lmusxaf qofkii aliya rasuulkiisu inay jeclaadaan aliya rasuulkiisa uu jeclaada rabaayo ku farxi lahaayo qur'aanka musxafka ha ka akriyo waxaana wariyey abu nucaym fi xilyat alawliyaa والبyhqي في شعب الإيمان وابن شاهين وابن عdي عن بن مسعوud رضي الله عنه وsن waa صحيح صحيح الجامع الصغير iyo سلسلة الحadيث الصحيiحة yu labadaba ku sheegay weliba faa'ido kale oo ay leedahay qur'aanka مصxafka laga aqriyaana waa jirtaa waa qalbi jileec waa qalbi jileec oo xadiiث baa isaguna dhahaya qofkii mxuu ahaye haddaad rabto inuu qalbigaagu jilco waxaad yeeshaa mxu ah qur'aankana musxafka ka aqri agoonkana madax u salaax oo cuntadaada muxuu ahaye gurigaaga usoo dun oo gurigaaga keen oo cuntadaada wax ka siiyo muxuu ahaye u ronow labada haddaad isku darto qalbiga ku jimcaya yani marka qur'aanka musxafka oo laga aqriyo labadaa faa'iidaba waa ay leedahay korka laga aqriyaa iyo musxafka laga aqriyaaba kolleyba qur'aanka haddii khushuuc iyo alla kacabsi loo aqriyo ajri weyn buu leeyahay marka e, kolkii laga aqriyo musxafka laga aqriyana labada faa'iidood baa intaan ogahay si gaar ah axaadiida uga sheeg xadiidkan kada marka xadiidka cabdullaahi bni cumar baa waxaan ka fahmaynaa darajooyinka qofka qaari oo qur'aanka ah ee shuruudiina tulansaday darajooyinkiisu intay la eg tahay qur-aanka aayadihiisu waxa weeyaan waa lix kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo soddon intaas weeyaan aayadaha qur-aanka marka intaasoo darajo ah intaasoo darajo ah qofka qur-aanka oo dhan wada yaqaanay yuu helaya waxaana la sheegaa inay darajadaha jannada iyo aayadaha qur-aanka war go-an yihiin marka waxaa kaloo iyaduna jirta sidaad u akriyi jirtay u akri baa la dhahaya sida u akriyi jiray marka hadduu awal hore uu didin jirayna darajadii way ka soo gaabanaya hadduuse tartiib ugu akriyi jiray sidii buu u akriyaya kolkuu socdona oo darajooyin badan buu goynayaa marka inta uu socdo baabu اlamri bitacaahudi اlqur'aani wataxdiiri min tacriidihi linisyan amarka la amray in qur'aanka laga warhayo oo la aqriyo oo aan la ilaawin iyo digniinta la isaga digay in halis looga dhigo in la ilaawo inta faraha laga qaado yani si ay muxuu ahay halis ugu noqdaba inuu ilaawo wacan abi muusa radia allahu canhu can الnabiy sal l slm qaal tacaahadu lqur'aana qur'aanka ka warhaya fawaladii nafsu muxamedin biyadih lahuwa ashaddu tafallutan isagaa ka daran baxsiga min alibili geela fii cuquulihaa jilib xikeeda geel jilib xidhan oo meel lagaga tegay muxuaha haddii laga warhayo hadba loo dhuujiyana waa joogaya haddii kaleo faraha laga qaadana waa baxsanaya marka geelu siduu xakaha ula baxsado muxua si ka daran yuu qur-aankuna uga baxsadaa qofka qaariga sadrigiisa haddii aanu ka warhaynin muttafaqun calayh وعن ابن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم qاaل إنما مثل صاaحب القرآن qofka qur'aanka yaqaanaad xaalkiisu wuxuu la mid yahay kaمثل الإبل المعqلة geela jilib xidhay xaalkiisuu la mid yahay in caahada عalayha haddii uu ka warhayaan أمسkahaa waa haysanaya oo u joogaysa وin أطلقa hadduu furana dahabad waa tegaysa متفق عليه baabu istixbaabi taxsiini الsawti bاlqur'an wa طalb اlqira'ati min xasani الsawti wاlistimaaci laha qur'aanka in sawtka lagu qurxiyo iska doondoonidna de ma aha iyo iska yaalyaal ma aha sawtkiisa inuu si quruxsan sidii uun marka mxuu ahaye alla uu isaga u dheliya codkiisu uu yahay oo laakiin uu isku dayo inuu qurxiyo inuu qur'aanka ku aqriyo iyo qofkii cod quruxsan oo qur'aanka laga dalbado in muxuu kugu koncorri oo laga dhegaysto kaasna marka waxaa la mid ah ragga qaari'intii ah mujawidiintii ah, aan ahayn kuwa ku mubaalagooda iyo aan ahayn oo cajalaadkoodii iyo inta la iidsado la gashado rikoodyada la gashado oo lagu dhegaysto can abi hurayrata radi allahu canhu qala samictu rasuul lah sal slm yaquul maa adina allahu lishayin alla ma dhegaysto lishayin wax oo oh, wax ma dhegaysto maa adina intuu dhegaysto linabiyin xasani sawt nebi oo cod quruxsan yataqanaa bilqur'aan oo qur-aanka ku luuqaynaya yataqanaana marka maxaa laga wada ku heesayo sida sida oo kale u ekeysiinaya ma ahe yajharu bihi taasaa fasiraysa qur-aanka ku dhawaaqaya nebi cod quruxsan oo qur'aanka ku dhawaaqayo oo akriyayo la jahraayo siduu u dhegaysto wuxuu alla u dhagaystaa ma jiro muttafaqun caleyh dee marka laleeyahay leeyahay nebi cod quruxsanna waa sifa kaashifa weeyaane nebi kastaaba waa cod quruxsanaa waana weji quruxsanaa ambiyada alle calayhim الsalaatu wasalaam suuradooda iyo sawdkoodaba waa quruxsanaa rasuulkeenana salى اllahu alيه wali wasalam waana ugu weji quruxsanaa waana ugu sawd quruxsanaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh متفق عlيه بمعنى أdن الله أy اsتمع وhذا إشhاaرة إلى الرضا والqبول raalli ahaanshiya qabuul buu ishaaraya marka raalli ahaanshiya qabuul buu ishaarayaa uu leeyahay alimaamu nawowi haddii uu ka wado alla subxaanahu wa tacaala istimaac xaqiiqiya ah, ma jiro meeshan tada ee wuxuu ka wadaa alla subxaanahu wa tacaala wuu ka raali noqdaa qofkaasoo wuu ka aqbalaa taasu marka marfuud weeyaan marka laakiin haddii uu ka wado dhegaysigaa uu dhegaysanayay wuxuu laasimsanayaa inuu dhegaysiga marka alla uu sidaa u dhegaysanayo baa waxay keenaysaa inuu saaxiibkiisana alla ka raali noqonayo ka aqbalayo taasuu saxiix weeyaan marka alla waa dhegaysanayaa kole hadduu sidaa u dhegaystana alla subxaanahu wa tacaala qofkii waa inuu ka raali noqday oo uu aqbalay camalkiisa وعن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاaل لqd uuتiita مزmاra min مزاmيr آli dاwوd متfق عlيه waxaa lagu siiyey abu muusow sowl oo cod oo codadkii reer daawuud ka mid ah ayaa loo siiyey daawuud salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh alla wuxuu u dhib yareeyey kitaabkay muxuha lagu soo dejiyay zabuur ahaayo waana cod quruxsanaa oo kolka uu muxuaha wuxuu qur-aanka ku dhammayn jiray zabuur uu ku dhammayn jiray inta faraskiisa loo heensaynayo wuu durba dhammayn jiray cod qureexiisana waxaa ka mid ahaa inay shimbiraha iyo xayawaanaadka kusoo ururi jireen oo shimbiruhuba ku kula jibin jireen alla subxaana watacaala iyo xataa buuraha ay la tasbiixsan jireen yaa jibaalu awibi macahu wafayr waalanaa lahu lxadiid salawaatu ullahi wasalaamu calayhim ambiyada alle calayhim salaatu wasalaam waxyaaluhu alle uu u sahlo waa aada iyo aada ugu dhib yareeyo waa waxyaala aanu qaybkii karaynin oo qaybka aanu alle subxaana watacaala aanu ku gaadhsiinaynin ilaa mashaqad iyo waxyaalaha qaarkood mashaqad iyo dhib in usii maraan iyo muddo dheeriya inay ku qaadato mooyaane xaalaka kalena aan uga suuri garaynin w fii riwaayati lmuslim ana rasul lah sl slm qaala lahu low ra'aytanii haddaad i arki lahayd wa ana astamicu liqira'atika albaarixa anigoo dhegaysanaya aqrintaadii xalay xalay adigoo qur-aanka aqriyaya oon ku dhegaysanaya haddaad arki lahayd yani waad farxi lahayd weeyaan masalan markaasuu isaguna wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa inaad dhegaysanayso laxabartuhu laka taxbiray yani lazayantuhu laka tazyinan waan kuu qurxin lahaayo codkaan sii qurxin lahaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa qur-aanka dhegaysigiisa qayrka ka dhagaysana wuu jeclaa sin xadiidkii ibni mascuud ku maray oo abu muusana inta aad u cod quruxsan buu ka mid iyo ibni mascuud iyo wuu dhegaysan jiray marka habeenkii korkuu musa keligiina ma ahe ashcariyiintiba waa niman uu jeclaa nebigu salى الlaه عalيه wasalam oo akhlaaqiyaadkoodii xagga maxaa muwaasaadka anaan soo marray inuu nebigu sal ly slam ku ammaano uu yidhi wahum minii wa ana minhum cibaadadoodana marka waa jeclaayo waa dhegaysan jiray qur-aanka markay habeenkii ku tahajudayaan iyo codkooda quruxsan iyagu ku raaxaysan jiray wa an abi an can الbarاء bni caazib radي allahu canهuma qala samictu الnabiya sal ه alay slam qara'a fi اlcishاء bالtiini wالzaytuun wالtiini wالzaytuun isagoo cishaha ku aqriyay yaan maqlay famaa samictu axada axsana sawta minhu ma aanan maql qof ka cod quruxsan weligay ma aanan maql متفق عليه وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا qofkaan qur'aanka ku luuqaynin yani aan ku dhawaaqin baa ka wada naga mid ma aha abu rawahu abu daud biisnaadin jayid waa waxaa wariyey marka xadiidku صaxiix weeyaan oo waxaa kaloo isaguna wariyey الbخaarي عan أbي هurayra ayaa isaguna wariyey و أحmed وبن حibاn والxاakم عan sعد والxاakم عan iبن عabاsi وعائشha رadي الله عanهm أجمaعين marka waa xadيث صحيح xadيثka kale ومعنىa yتغنى يxasن صوته بالqرآن yjharti inuu kusii fasira ba ahayd hadda ka hor aan soo maray ka hor ba xadiidkii naftiisa baa ku fasiray yjhar marka xadiidka wax lagu fasirana waxa u fiican wax riwaayo kale ku yihi وعn وعن بن مسعوud رضي الله عنه qال qاla lي النبي صلى اه علي سلم نبga wuxuu yihi اقرأ عlي القرآن qرآaنka igu kor أqri فqلtu ya رsuul الله أقرأ عlyka وعlyka أنزل qاla إنii أحب أn أسمعه min غayrي faqرأت عaليه waxaan ku kor أqriyay sوraة النساء حتى بلغت هذه الآية فkيfa إda جiئna min kuli أمة بشhهيد وجiئna bka عlى هؤلاءi شhهيدا aيadda afartan iyo kowaad afartan iyo aayad afartan iyo ko aayadood buu ku kor aqriyay qaala markaasu wuxuu yihi xasbuka alآan hadda jooji faltafata ilaya way soo daymo faltafadtu ilayhi waan daymooday faidaa caynaahu tadrifaani mutafaq عalayh waqad taqadama biraqم arbacumiya wa sita وarbaciin baab اlxafi calىa suwari وaآayaatin maqsuusa guubaabada laisku guubaabiyey aayado iyo suurado gaara si gaara laisugu guubaabiyey in la aqriyo oo fadiilo gaara qira'adooda loo sheegay can abi saciid raafic bn اlmucalla الzuraqi abu saciid alkudri ma ahaen radي allahu canhu qaal qaala lii rasuul lah sal l slm rasuulka allah wuxuu yidhi alaa ucallimuka acdama suuratin fi اlqur'an qabla an takruja min almasjid miyaanan ku baraynin oonan kuu sheegaynin suuradda ugu weyn suuradaha qur-aanka ee intaynan masjidka ka bixin xadiidku qiso kaluu lahaayo waxay ahayd ninkan abu saciid ibn mucalla la yidhaaho uu rasuulku sal ly slm u dhawaaqay ninkaasuna kolkaa salaadda sunnuda ku jiray markaasuu la hadli waayey salaadii kolkuu ka baxay yuu u yimid oo markaasuu wuxuu yidhi maxaad iigu jawaabi weyday kolkaa kuu dhawaaqda markaasu yidhi rasuul lah kolkuu salli waa tukanaya markaasuu yidhi soo ma adan maqal alle inuu yidhi istajiibu lilahi walirasuuli idaa dacaakum markaasuu yidhi istaqfir li ya rasuul allah marka gacmaha intay isqabsadeen bay soo socdeen xagga albaabka masjidka u soo socdeen markaasuu wuxuu yidhi intaynaan masjidka ka bixin baan ku barayaa suuradda qur-aanka ugu weyn oo eh, iyada oo kale aan qur-aanka iyo tawraad iyo injiil midna aanay kusoo soo tegin marka abu saciid wuxuu ka baqayay intaan loo sheegin suuradda in albaabkeeda la gaadho masjidka laga baxo oo markaasuu tallaabada gaabinay kolkii albaabkii lagu soo dhowaaday yuu xusuusiyey marka wuxuu ya rasuul waxaad dhahday intaynaan masjidka ka bixin ayaan ku barayaa marka wuxuu leey faakada biyadii gacantuu i qabtay falamaa aradnaa an nakruja markaan rabnay inaan baxno an qultu waxaan ya rasuul allah inaka qulta laucallimanaka acdama suuratin fi lqur'aan waxaad dhahday suuradda ugu weyn qur'aanka ee suuradda mid ahayna jirin baan ku tusayaa eaan ku barayaa ee miyaad ilowda yani qaala markaasuu yihi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waa suuraddaas hiy sabcu lmahaani wاlqur'aan اlcaظiim aladii uutiituhu toddobada aayadood ee lagu celceliyo ee ragcad walbaba lagu aqriyo iyo qur'aanka weyn ee la isiiyey ee alla subxaanahu wataعala suuraة اlxijr uu sheegay walaqad aataynaaka sabca min almahaani wاlqur'aan alcaظiima uu yidhi iyada weeyaan rawahu الbukhaari marka weynankaasu kuma saabsana farabadnida aayadaha farabadnideeda iyo xagga fadliga weeyaan aayad suuradda marka ugu weyn qur'aanka ugu fadli badan waa suuradda suuraة الfaatixa ah marka waxaana kusoo xigta suuraة اlkhlaas wa can abi saciidi الkudriy radي allahu canhu ana rasul اlah sl ly slm qaala qul huwa allahu axadu wladii fii qul huwa allahu axadun suuradda qul huwa allahu axadun buu ka yidhi wاladii nafsii biyadihi inaha latacdilu ثuluث الqur'an allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waxay u dhigantaha qur'aanka huludkii oo qofkii iyada saddex goor aqriyaayo waxaa la siinayaa qof qur'aanka dhameeyey ajrigiis oo kale wa fii riwaayatin ana rasuul lah sal slm qaala liasxaabihi asxaabtiisi wuxuu ku yidhi ayacjizu axadukum an yaqra'a bihuluثi اlqur'aani fii leyla miyuu midkiin kari waayayaa inuu qur'aanka huludkii aqriyo habeen fashaqa dalika calayhim arrintaasaa la cuslaatay oo dhibtay waqaaluu waxayna yidhahaan ayunaa yuطiiqu dalika ya rasuul kaya sidaa karaaya qaala markaasuu yihi qul huwa allahu axad qul huwa allahu axad allahu samad uluثu lqur'aan rawaahu albuhaariy alimaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay kitaab uu ku magacaabay jawaabu ahli jawaabu ahli اliimaan fi ana qul huwa allahu axadu tacdilu ثuluث alqur'aan oo axaadiista ku soo aroortay iyo waxyaalahaas oo dhan uu kaga warramay oo u macneeyey rawahu الbuخaariي وcanhu radي allahu canhu ana rajula samica rajula yaqrأ nin baa wuxuu maqlay nin aqriyaya qul huwa allahu axadu yuradidu oo ku celcelinaya iyada oon ku tukanaya habeenkii oo dhan iyada oon aqriyaya markaasa ninkii wuu la yaraatay oo ana qur'aanba ma yaqaana suuradda gaaba mu ku celcelinayo waa la yaraaday camalkiisii falama asbaxa markuu waabaristay u jaa ilaa rasuuli llahi sal ly slm rasuulka alle u yimid oo fadakara dalika lahu arrintaasu u sheegay wa kaana arajulu yataqallaluha yataqaaluha waa yaraysanay ninkaasuna faqaala rasul lah sal ly slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi inaha latacdilu ثuluث alqur'aan allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waxay u dhigantaa qur'aanka tuludkii rawahu الbukhaariي وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاal في qل هو الله أحد إنها تعdل ثلث القرآن رwاه مسلم waxaa kaloo marka xadiid kalena wuxuu leeyahy xasana man qara'a qul yaa ayuha alkaafiruun cadalat birubci اlqur'aan waqul huwa allahu axadu eh, cadalat lahu bihulusi اlqur'aan tirmidi ayaa wariyay can anas waana xadiid xasan ah eh, marka waxaa weeyaan saddexdaas suuradoodba axaadiidtaas saxiixada ayaa ama xasanadabaa ku soo aroortay oo midna waxaa weeyaan ثuluث الqur'aan weeya midna qur'aanka o dhan bay ugu weyn tahay midna rubcu الqur'aan weeyaan وعan أنس radي الlahu عanهu أna rajula qaala ya rasuul الlah ini uxiba hadihi الsuura suuraddan waan jeclahay qul huwa الlahu أxad qaala markaasuu ina xubaha adklka الjanة jacaylkeeda ayaa janno ku geliyey rawaahu muslim rawaahu tirmidi waan ujeeda wa qaala xadiiثun xasan wa rawaahu الbukhaariyu fii صaxiixihi tacliiqa tacliiq buu ku wariyey tacliiqna marka waxaa la yidhahaa sanadka xaggiisa hore midka la jaro ayaa la yidhaahaa xadiidkan marka waxa wa صaxiix weeyaanoo أحmed iyo أbu yعlى iyo mxuu ahayey الdarimi iyo iyaguna wariyey صaxaxahu الشheikh الwaadiعي في الصaحيiح المسند xadiid kale baa isaguna wuxuu leeyahay fadaaisha qul huwa allahu ku saabsan man qara'a qul huwa allahu axad qofkii qul huwa allahu axadun aqriya cashra maraat buniya lahu beytun fi ljanna waxaana wariyey xadiidka axmed baa wariyey can mucaadi bni anas yuu ka wariyey waana xadiid صaxiixa صaxaxu sheikh اlalbani fi صaxix jaamic صغيr wa silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa وعn cqبةa bni caamirin radي allahu canhu ana rasul lah sl slm qaal alam tara ilaa qul huwa allahu axaduna marka halkaasaan kaga soo baxnay waa mucaawidateynkiiba marka halkana uu ka gelaya alam tara miyaadan arag buu yihi aayaatin aayado oo unzilat haadihi leyla caawi la soo dejiyey lam yura midluhuna qatu iyago oo kale aan la arag iyagoo kale aan la arag marka fii baabkooda weeyaan oo waa baabka xirsi xidhka wax lamid oo lagu xirsi xidhaayo aanu jirin waxa weeyaan qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas rawahu muslim xadiidkana sababtiisu waxay ahayd qadwatu tabuk markii lagu jiray yuu muxuu ahayey saxaabigaas la yidhaaho cuqbat bn caamir الjuhani radi allahu canhu habeen ay isku keliyeyseen isagii rasuulka sala اlه alay slam oo baqashiina uu ku hogaaminayo markaasuu fursadaa intihaazo markaasu wuxuu ka dalbaday inuu u aqriyo u mariyo suuratu huod markaasuu nebigu salى الlaه alيه alي wslam uu kuwan xusuusiyey oo uu ku kor aqriyey markaasuu salaaddii subax markii la gaadhayna iyaguu ku tukaday wuxuuna amray in lagu xirsi xidho suuradahan la aqriyo salaadahana lagu tukado salaadaha dabadoodna la aqriyo وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عnه qال kان رsul ه صلى اه علي sلم yتacawd wuxuu ka cudu bilaysan jiray min الjaani jinka iyo وعayn الإnsaan cuyuun الnaaska iyo buu ka cudubilaysan jiray xatىa naزلت الmعawidaat almucawidatan ilaa ay labada qul acuudu soo degeen falamaa nazalataa markay soo degeen buu akhada bihimaa iyaga qaatay oo wa taraka maa siwaahumaa wixii kale waa iska dhaafay iyagu ku xirsixidan jiray rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana xadiid صaxiixa صaxaxahu اlalbaniy fi صaxiix jaamic صغيr وعn abi hurayrata radي allahu canhu ana rasul lah sl ly slm qaala man qara'a suura man qara'a min alqur'aani qur'aanka waxaa ka mida suuratun suurad baa ka mida ثalaaثuuna aaya oo soddon aayadood ah shafacad lirajuli nin u shafaaco qaaday xataa gufira lahu ilaa loo dembi dhaafay wahiya tabaarak ladii biyadihi mulku waa suuradda qur-aanka waxaa ku jira saddex suuradood oo mid waliba soddon aayadood ay tahay marka saasuu marka iyada ugu magac dhaba uu leeya waa suuradda leanno suuratu alflamim tanziil sajda iyo maxay ahayday walmursalaat labadu labadaas iyaguna waxaa weeyaan waa soddon soddon aayadood ama suuraة daar hal ataa calى insani xiinu min addaar iyadu waa kow iyo soddon aayadood ya ka fiiriba msxafka mursalaat waa soddon ya ay ayb rawahu abu dawud وتirmidiy وqاala xadiiث xasn whuwa kama qaal xadiiث xasan weeyaan xasanahu الأlbani fi صaحيح الجaamiع الصغير وفي riwaayaةi abi dawuud tashfacu u shafaac qaadi doonta u shafaac qaadiba riwaayadii hore ahayd riwaayad tirmidi ahayd وعan abi abi mascuudi الbdrي radي الlahu عanه عن النبي صل ل sلم qaal man qara'a bالآayatayni min آkhiri suuraةi الbaqرaةi fي layla kafataahu mutafaq عalيh labada aayadood ee suuraة الbaqara ugu danbaysa qofkii habeen ku aqriya waa ku filan yihiin waa ku filan yihiin marka waxaa laga wadana isagaa sheegi doona wuxuu yihi qiila kafataahu lmakruha tilka leyla wax dhibaatooyinka habeenka waa ka kaafidaayo waa xirsixir waa ugu filan yihiin waqiila kafataahu can qiyaami اleyl cibaad ahaan iyo salaatuleyl waa ugu filan yihiin qofkii labadaas suuradood laba ragcadood ku kala aqriya labadaasba waa la yihi وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رsuuل الله صل ل سلم qاal laa تجcaluu buyuutakum maqaabir guryihiina qubuuraha ka dhigina ina الشhayطaana ynfiru min الbeyt اladii تqرأu fiihi suuraة البaqرة shayطaanku waa ka cararaa guriga suuraة البaqرة lagu aqriya marka qubuuraha ka dhiganina waxa laga wada ku aydan ku cibaadaysanaynin ka dhigina shayطaanku marka waa ka cararaa suuraddan suuraة الbaqara ah guriga lagu aqriyo sixirkuna ma qabto iyada iyo alu cimraanba gaar ahaan marka aayatulkursiy oo suuradantada ka mid ah iyadu waabay imaan doontaa inay jinka si gaar ah ay xirsaxay uga tahay iyo makruuh oo dhan wa can ubay bni kacbin radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slm ya abاlmundir abulmundir iyo abutufayl labadaba waa la yidhaahaa e, ubay bni kacbin radi allahu canhu atadri ayu aayati min kitaab illahi macaka acdam ma taqaanaa aayad kitaabka alle kamid ahoo aad taqaano oo ugu weyn aayadaha qur-aanka ugu weyn qultu allahu laa ilaha illaa huwa alxayu اlqayuum haydaa weeyaan idi fadaraba calىa sadrii xabadkaygu gacanta ku dhuftay wa qaala wuxuuna yidhi liyahnika alcilmu abalmundir hakuu hambalyeeyo cilmigu muxuu ahay abulmundirow rawaahu muslim yani marka waa uu waafaqay sawaabkiibuu ku taagnaa ubay bnu kacb taasuna marka ilhaam xagg alle uga yimid uu ahaa ma ijtihaad minhu ayuu ahaa bacda ilhaam illahi subxaanaه wa nebiguna sal اla alay slm marka waa u qiray oo cilmi bu arrintaana ka dhigay cilmi weyn oo loogu hambaliyeeyey buu ka dhigay halka aayo fadiiladeeda uu uu bartay wuxuu ka dhigay fadiilu ka dhigay xadiidkan kada sheekh alalbani xafidahu اllah صaxiixa abi daawuudna صaxiix buu kaga dhigay daciifkana wuu ku soo arooriyey sababtuu daciifka ugu soo arooriyeyse waxa weeyaan ziyaado aakhirka uu kaga daray imaamu abi daawuud radi allahu tacaala canhu oo dhahaysa fawdicat الصalaaةu calى dalika ziyaadadaas ayaa daciif ah iyo muxuu ahaaye iyo inta kale ka horeysa ee xadiidkan kada aan ku celiya hadalka xadiidkan abu daawuud markuu wariyey wuxuu ku daba xidhay xadiidkii ibnu cumar ee dheeraa ee ka hadlaayey ankaartii nebiga sal ll alay slam markuu safar uu aadayo raqamkiisa aynu marka dhowdeen soo marray sagaal boqol iyo toddobaatan iyo laba ahaa kaasuu ku daba xidhay alimaamu abu daawuud radiallahu canhu oo isku bixiyey oo ka dhigay hal xadiid oo eh, isku wada xidhan isagoo ah marka taasna waxaa weeyaan xadiidka oo sidaas ihina eh, oo sidaa kaamil ahuna ma aanu saxiix ma aha eh, waxa weeyaan sida sawaabkii waa sidantada imaam الnawwi radi allahu tacaala canhu uu ku wariyey oo ah in intan tada dambe ee kana rasul lah sal ly slm wajuyuushuhu ilaa akhirihi xadiid gaarkiisa ay tahay inta kalena oo ku joogta xaamiduna lirabbina xaamiduuna ku joogtaana xadiid gaarkiisa ay tahay marka laakiin waxaa dhacday ibnu jurayj raximah اllah magaciisu cabdulmelik ibn cabdilcaziiz ibn jurayd baa la yidhaahay inuu xadiid xadiid dhexgeliyey oo marka sidaasna dhexgelintaas ay oo xadiidka ku daridiisu ay daciif ku noqotay isaga oo marka intantada ziyaadaduhu iyadoo intantada ziyaadaduhu ay tahay xadiid mustaqil oo gaarkiisa marka sidaas weeye sida sawaabka ah laakiin shucayb alarnaud iyo cabdilcaziiz rabaax iyo kuwayaalkaasu hadal uu ku طacniyey alxaafid ibnu xajar fii amaali اladkaar nawowi uu ku طacniyey oo uu leeyahay mudraj weeye intan taduyo xadiidku intaas sidaas daciif buu ku yahay oo alimaamu nawowi radi allahu canhu maanu ku baraarugin ayay ku kadsoomeenoo markaas halkan kada kitaabkan kada muxuu ahaye riyaad saalixiinka tacliiqaadkooda ay saareen iyo halkan kada ku qoreen meeshana maxalkeedii ma aha qofka mxuah xadiidku u qarsoomay ee inta mudrajka iyo intii kale aan kala saarin ee hal xadiid kula soo arooriyey waa abu daawuda ma aha nawowi ma aha marka nawowi isaga mawqiisu saliim weeyaan oo labadii xadiid midkood walbaba gaarkiisa ayuu usoo arooriyey sidaasna waxaa u sheegay oo hagaajiyey sheikh اlأlbani markaas sheikh اlalbani xadiidkan kada marka abu dawuud ayuu صaxiixana wuu ku sheegay daciifkana wuu ku sheegay oo صaxiixana marka kolkuu ku sheegay wuxuu caddeeyey inuu xadiidku intiisa hore ay صaxiix tahay in yaroo aakhirka uu kaga darayo fawdicat الsalaatu calى dalika iyadoo ay daciif tahay xadiidka kadaba ayna ku jirin intan tada dambe w kana rasul sl ly slm juushuhu idaa calow hanaaya wa idaa habatuu intaasuna xadiid gaar ahoo mustaqil ahoo صaxiixa ah ay iyaduna tahay marka alimaamu nawwi radia allahu canhu xadiida mid walbaba sidaa uu ahaa ayuu u wariyey marka wax madcan ah ma uu leh alimaamu nawwi radia allahu canhu wa canhu radia allahu canhu qaala kana nebigu sal ly slm idaa qafala min alxaji aw alcumra wuxuu ahaan jiray nebigu sal ly slm markuu ka soo noqdo xaj ama cumro uu ka soo noqdo ama qaswiga uu ka soo noqdo kulamaa awfaa calaa faniyatin aw fadfad qof alla markuu koro meel dalcaad ah ama meel mxuahay murtafaca ah, markuu koroba kabara alaaan saddex goor buu takbiiran jiray uma qaala markaas wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir haa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allahu wacdah wanasra cabdah whazma alaxzaaba waxdah taasuna marka iyaduna waa xadiid kale oo gaarkeeda ah weeyaan ومتفق عليه وفي رواية لمسلم إذا qفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة kana isku daray markuu ka soo noqdo jeeshashka ama guutooyinka ama xajka ama cumrada sفر yani kolkuu ka soo noqdo yuu sidaa dhihi jiray qowluhu أwفى ay اrتaفca وqowluhu fdfd huwa بفتح الفاءين بynهma dal مهmلة sاakنة وآkhiرهu dal أخرى wahuwa alغaliid اlmurtaficu min alard meesha taagga ahee qarada weyn ayaa la yidhaahaa وعan abi hurayrata radي allahu canhu أna rajula qaala ya rasuula allah inii uriidu safran inii uriidu an usaafira faawsinii anugu waxaan rabaa inaan safre ah ila dardaarmay qaala markaasuu wuxuu yihi calayka bitaqwa allah ogow taqwada alle iyo wاtakbiira calىa kuli sharaf sharafkana meesha taagee murtafica ah la yidhaaha inaad ku takbiirato meel kastoo taag aba falamaa walla rajulu markuu ninkii sii jeestay u sii noqday buu qaale wuxuu yihi allaahuma adwi lahu lbucd allow fogaanta usoo duub oo jidka masaafada usoo gaabi wahawin calayhi safar safarkan u dhigyare rawaahu rawaahu التirmidiy wa qaala xadiiثun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku waxaa weeyaan xasan weeyaan xasanahu الشhيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر rasuulka allaan sفر kula jiray فكنا إذا أشرفنا على waad hllلnaa وكبرnaa وارتفعت أصواتنا waxaan ahaan jirnay markaan muxuu ahaayey ku soo foorarsanno rog oon dusha sare aan u baxno dushiisa sare aan soo taagno yaan mxua laa ilaaha illa allah isan jiray oo takbiiran jiray oo codka kor aada ugu qaadi jiray faqaala nebigu sal sl markaasu nebigu wuxuu yihi yaa ayuha annaas irbacuu calaa anfusikum yani naftiina u dhimriya fainakum laa tadcuuna asma walaa qaa'iba idinku ma yeedraysaan mise ma baryaysaan kuma eh, ku dhaga eh, dhaga culus iyo iyo ku maqantoona innahu macakum isagu uu idinla jira innahu samiicun qariib isagu waa waa idin maqlayaayo waa dhow yahay muttafaqun calayh qowluhu irbacuu waxaa wey bifatxi lbaa'i muwaxada ayrfuquu anfusakum naftiinna u dhimriya marka qurbigaa la sheegaya alla uu dhow yahay waxa weeyaan waa qurbu makaana iyo cilmi iyo xaato weeyaane ma aha muxuu ahaaye qurbigan kada qurbi makaani ah ma uu ahaa alla subxaanahu wa tacaala inuu qalqiisa dhex joogo oo weliba riwaayada qaarkood ba waxay dhahaysaa inuu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilati ma aha marka marka masaafo ahaan ma aha baabu istixbaabi الducaaءi fi الsfr can abi hurayrata radي allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wali wslam ثaلaaثu dacawaatin mustajaabaat laa shaka fiihina saddex alla bari waa la aqbalaayo oo shaki kuma jiro dacwaة الmadluum qofka la dulmiyey alla berigiisa wa dacwaة الmusaafir qofka la beriyey qofka la dulmiyey habaarkiisa aan idhaho uu habaaraya qofkii dulmiyey wa dacwaة الmusaafir wa dacwaة الwaalidi calىa waladihi habaarka oo waalidku habaarayo ilmihiisa uu habaarayo sida aan kusoo maray qisadii jurayj وrawaahu abu dawud وتirmidi وqaala xadiiث xasn walaysa fii riwaayaةi abi dawuud calى waladihi kuma jirtee dacwaة اlwaalid keliyoon bay ahayd xadiidkuna waxaa wey waa xasan xasan ligayrihi weeyaan oo xasanahu alalbaniy fi صaxiix الjaamiع الصغيr wa silsilaة الأxaadiiث الصaحيixa baabu ma yadcuu bihi إida khaafa naasa أw غayrahم wuxuu qofku ku alla beryayo ku ducaysanayo hadduu dad ka baqo ama wax kale uu ka baqo bahal iyo masas iyo waxyaalo sidaas hadduu ka baqo عن أbي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم كاna إida khaafa qوما qاal hadduu dad ka baqaayo la sheego inay kusoo duulayaan iyo wax sidaas hadduu ka baqaayo wuxuu dhihi jiray allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim allow adigoo ayaan dhuuntooda ku joojinayna adaan kaa horgeynayna yani oo isku kaa difaacayna kuu gabanayna waxaanan kaa magangelaynaa sharkooda rawahu abu daawuud wالنasaaئiي biisnaadin صaxiix wahuwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheekh األbani fi صaxiح jaamiع الصغيr وسيأتي برقم ألف وتلتمية سبعة وعشرين baabu maa yaquulu idaa nazla manzilan waxuu dhahayo kolkuu meel dego can qawlata binti xakiimin radia allahu canha qaal waa arrinkan kadu kan soo socdaayo ducada safarka iyo baaba laga yaqaanaayo rukuubka iyo socdaalka iyo waxyaalahaasi midkan kadu waa mid aad iyo aadna muhim u ah oo qofka nabadgelyadiisa meesha uu yimaado inuu ku badbaado aad iyo aad muhim ugu aho qiimo weyn ugu fadhiya dadkuna aqoontiisu ayna aada ugu gaabantahay aan filayo marka kolkii qofku beled ama uu soo galo ama meel baadiya habeenkii iyo uu kusoo kusoo dhaco uu seexanayo iyo ducadantada waa inuu laazimada ku ducaystaa waxay lahdaa samicta rasuul اlahi salى الlaه alay wslam baan maqlay yaquul isaga oo leh man nazla manzilan qofkii meel dego uma qaala yidhaaha acuudu bikalimaati اllahi الtaamaati min shari ma khalq lam yadurahu shayء xataa yartaxila min manzilihi dalik rawahu muslim qofkii meel intuu dego meeshaasu ama ha ahaato meel uu safar ku degay ama reebaadiha guurguuraya ama xaafad intuu ka soo guuray xaafad kale uu degay ama meel guri cusub uu kiraystay ama guri cusuba u dhistay qofkii marka meel dega kolleyba oo marka yidhaaha acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq sidaa yidhaaha wax dhibaato oo ah u arkaya ma jiro ilaa meesha uu ka guuro xirsi adag ayuu haystaa oo badbaadu helayaa inta uu meeshaa joogaba hutaal ha ahaato dukaan ha ahaato wax kasta ahaato rawax muslim وعن بن cمر رضي الله عنهma qال kاna رsuل الله صل ل sل إdا sافر فأqبل الليل waxaan jiray kolku intuu safro uu habeenku soo galo qaala wuxuu dhihi jiray yaa arضu ربي وربki الlah dhulow rabbiga iyo rabbigaaguba waa alla أcuudu bالlahi min شharik washari maa fiiki washari maa khuliqa fiik waxaan alle ka magan sharkaaga iyo waxa kugu jira sharkiisa iyo waxa lagugu abuuray sharkiisa wa shari maa yadibu calayki waxa ku dul socda sharkiisa acuudu billahi min shari min shari asadin wa aswad alle waxaan ka magan libaax iyo aswad aswadkaas maskana waa la yidhaha goodka wixii bildhaan lahayd shaqsigana waa la yidhaahaa sidaasuna isaguna ku fasiri doonaa tabacan liabi sulaymaan alkhaطaabi wa wاlxayati wاlcaqrab muxuaha dibqalooca iyo abeesada iyo dibqalooca wa min saakin اlbeled iyo wixii meeshan tala degan oo shayطaanka iyo waxyaalahaasa wwaalidin wamaa walada ku wax dhalay iyo wuxuu dhalayba rawahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan kadada wariyey waana daciif xadiidkan kadu xadiidkanu ضaciif weeye waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaha zubayr ibn اlwalid الshami lam yuwahiqhu غayr bn xibaan wاlأswad الshakصu waxa taag taagana joogale baa shaksina la yidhaha qaala الkhaطaabiy abu sulayman الkhaطaabi isagu wuxu uhi wasaakinu اlbaled huwa hm اljin اladina hm sukaan اlأrض jin jinka dhulka degan weeyaan qaala wاlbaladu min alardi ma kana ma'wa اlxayawaan waxa wax nool meeshuu ku hoydo ayaa baled la yidhaahaa wain lam yakun fiihi binaaء walaa manaazil dhis iyo guri iyaani kuba ooline qaala ويxtamilu أن الmuraada bاlwaalidi ibliis wma walada الشhayaaطiin inay sidaa yihiinna waa iska suuroobaysaa laakiin waxaaba fiican in cumuumkiisa lagu daayo wax wax dhalay iyo wixii uu dhalayba ilan waa makhluuqaadku oo wax wax dhalay ee waalid iyo wax la dhalay un baabu اstixbaali tacjiili الmusaafir الrujuuca ilى ahlihi ida qaضىa xaajatahu inuu dhaqsad u soo noqdo markuu danihiisii dhammaysto qofka musaafirkiihi ee sunaynta la suneeyey can abi hurayrata radi allahu canhu qaal aلsafru qiطcaة min alcadaab safarku waa qayb cadaabka ka mida see buu ku yahay yamnacu axadakum طacaamahu wa sharaabahu wa nawmah midkiin buu wuxuu ka celinayaa cuntadiisii iyo sharaabkiisii iyo hurdadiisii iyo yani raaxadu awal qabi jiray gurigiisa ku haysan jiray ma wada helaayo faidaa qaضىa axadukum nahmatahu yani xaajatahu maqsuudkiisa hadduu ka dhamaysto midkiin min safarihi socdaalkiisa falyucajil ilaa ahlihi ciddiisa ha usoo degdego mxuu ahay dhibaatadaas yaan isku sii dheeraynine see cadaabka shabahde ha usoo noqdo muttafaq عalayhi wa nahmatahu maqsuudu xadiidkanu wuxuu u eg yahay xadiidkii dhahayey kolkuu eh, muxuu ahaaye eh, jawgu aada u kulul yahay iska qaboojiya salaad yani salaada duhurka dib u dhigo qaboojiya oo lianna shiddat alxar waxaa weye min fayxi jahannam kii buu u eg yahayoo in laga gabbado jahannam wixii shabaha oo la iska ilaaliyo in loo soo baxo yuu amrayaa nebigu sal ly slam kanna marka cadaab buu shabahaayo sababku ku shabahana waa ka sheegay marka waxaas adaabka shabaha kolkii maqsuudkii laga lahaa lasoo dhamaystay inaan lagu sii dheeraanin isagii lagu sii jirine dhaqso loo soo noqdo ayuu nabigu sal lay slam u amraayaan baabu istixbaabi اlquduumi calى ahlihi nahaara wa karaahatihi fi leyli ligayri xaaja inuu qofku markuu imaanayo ahlkiisa maalinimo u yimaado iyo inuu habeenimo u yimaado xumideeda ilaa inay uun غرض uu jira mooyaane عن جابر رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم قال إذا أطاaل أحadكم الغaيبة midkiin markuu مqنaanshaha u dheereeyo socdaal fog uu ku muqan yahay falaa yطرقنa أهلhu لeyلا yaanu habeennimo u imaanin ciddiisa isagoon laga warhaynin oo haweenkii aynu waxba isi hagaajinin oo وفي riواaيaة أن رsuل اه صلى اه عل وسلم نهى أن yطرق الرaجل أهلh لeyلا wuxuu ah nahye rasuulka alla salى الlaه alيه waslm inuu qofku habeennimo u yimaado ciddiisa mutafaqun caleyh sabkan wuu sheegay oo haweeneydii laga maqnaa hayse sii hagaajiso hayse sii diyaariso oo sii sharlaysato oo waa ninku markuu yimaado wax man laraho xuniyeen ishiisa ku dhicin weeyaan mutafaqun caleyh marka laakiin haddii la og yahay oo telefonia intuu iska soo horgiro uu yidhaaho maalintaasaan ma dayuuradaasaan la socdaa uu yidhaaho oo dayuuraddu marka habeennimo ay timaado taasoo kale iyo marka waxaa weeyaan iyadu kuma jirto oo ilan sabarkii kolkaa waa zuuray la isaga nahayey وعn أنس رضي الله عنه qال kاn رsuل اه صل ل sل لا yترك أهله ليلا ciddiisa habeennimo uma imaan jirin وakaana yأتيihim wuxuuna u imaan jiray غudوة aroor أو caشhiyaة ama galab متfق عaليه وطرق الmaجiء min الليل imaatinka habeenkii la yimaado ayaa la yidhaahaa طرqna uruqaas baraqada laga keenay waa habeen socodka baabu ma yaquluhu إida rajaca waإida ra'aa baladahu baldatahu kolkuu soo noqdo iyo kolkuu beledkiisii arko ama beled kale oo beledkiisiiba aan ahayn oo ama uu gelayo ama aanu gelaynin marka uu arko waxa uu dhahayo fiihi xadiiثu bni cmar الsaabiq fii baabi takbiir الmusaafir ida idaa sacida hanaaya waa kolkuu soo noqdo waa kii dhihi jiray aayibuna taa'ibuna sidaa dhihi jiray wa can anas radi allahu canhu qaal aqbalnaa maca الnabiy sal ly slm rasuulka alla yaan la soo noqonnay xataa idaa kunaa bidahri اlmadiina madiina dhabarkeeda yani daahirkeeda dhinaceeda marka aan joognayn kusoo dhowaanay oo ay noo muuqanaysa buu qaale wuxuu yidhi aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun riwaaya horan soo marrayna waa ti saajiduuna baa ku jirta min riwaayat ibni cumar laba riwaaya ibni cumar uu lahaa mid bay saajiduuna ku jirta midna kuma jirin falam yazal yaqulu dalika xataa dakalna almadiina sidaa inuu ku celceliyo aanu ka zuulin ilaa madiina aan ka soo gallay rawaahu muslim baabu istixbaabi ibtidaa'i alqaadimi bilmasjid aladi bijiwaarihi wa salaatihi fiihi ragcatayn inuu ku bilaabo qofku markuu safarka ka yimaado oo xaafaddii uu yimaado masjidka xaafadda intuu ku bilaabo oo laba ragcadood ku tukado oo saaxibadiisi marka halkaa ku salsalaamo oo xataa carruurtiisii hadday ugu timaado iyo oo markaa ka danba gurigiisii uu aado can kacb bni malik radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam kaana إida qadima min safrin qaala wuxuu ahaan jiray kolkuu safar ka yimaado bada'a bilmasjid masjidkuu ku bilaabi jiray farakaca fiihi ragcatayn laba ragcadood buu ku tukan jiray markaasuu halkaasna dinku imaan jireenoo uu ku qaabili jiray muttafaqun calayh baabu taxriimi safari اlmar'ati waxdaha xaaraameynta la xaaraameeyey haweeney inay keligeed socdaasho keligeed xataa dad kale hadduu la socdo laakiin maxram iyo zawj midna ayna la soconin kelidinimada unbay ka mid tahay can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sala allau alيyh wali wasalam laa yaxilu liimra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhir uma bannaan haweene allihi qiyaamo rumaysan tusaafiru inay socdaasho masiirata yowmin waleyla meel loo socon kari lahaa maalin iyo habeen loo socon kari lahaa ilaa maca dii maxramin calayha qof maxramya u saaxiibaho maxramkeeda amoodan ah muttafaqun calayh وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه ولي وسلم يقول لا يkلوna رجل بامرأة nin yaanu la keliyaysanin haweeney ilaa wa macaha duu maxram ilaa qof maxramkeeda inuu socdo waa hal nin iyo hal hal naaga baa laga wadaa marka hadduu raggu badan yahay so kolkaana kuma jiraan oo ayna riiba meesha ayna ku jirin walaa tusaafiru اlmarأة haweeneyna ma safarto ilaa maca dii maxram faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi kolkuu nabigu hadalkaa yihi sala allahu alayh waali wasalam yaa rasuul allah ina imra'atii kharajat xaaja haweenaydaydii waxay baxday iyadoo xajiyaysa xajba u baxday xajadii abubakrin ahayd baa suurowdee wa inii ktutibtu anigana waxaa laygu qoray fii qaswati kada wakada duulaanka ka iyo ka baa laygu qoray qaala markaasuu yihi inطaliq faxuja maca imra'atik waa ka cafiyey marka jeiska raacitaankiisii eh bax oo haweenaydaada la xaji muttafaqun calayh bab kitaabu alfadaa'il alfadaa'il waa jamcu fadiila waxaa weeyaan marka acmaasha fadaa'isha leh yuu fadiilayikeeda uu ka hadhadli doonaayo xadiikan eh, muxuu ahay baabka kale uu sameeyo baabu fadli اlqur'an can abi umaamata radi allahu canhu qaala samictu rasuul lah sal l sl yquul iqra'u اlqur'an qur'aanka aqriya فإنه يأتي يوم القيامة شhفيعا لأصحاaبه رwاه مسلم maalinta قyaama buu imaan doona isagoo أصxaabtiisa u shafeec qaaday أصxaabtiisaasuna waa kuwe waa kuwa labadii sharطi ee hadda ka hor aan soo maray ay ku kulmeen weeyaan oo aan ahayn labadii sharطi oo ahayn ahayd cadم الجفاء وcadم الغuluw cadم الجفاء وcadم الغuluw jafahna waa kan waxaa laga wadaa inaanu ku camal falin guluguna waxaa laga wadaa inuu xadda kaga baxo oo wax meelo aanay aqbalaynin uu muxuu ahaayey itibaacan lihawaahu uu ugu ugu qaado oo ugu ugu dhaqmo rawaه msلم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين kanuu yعmaluuna bه kanuu yعmaluuna bه yani cala alwajhi saxiix baa laga wadaa marka kuwii ku camalfalayay cala alwajhi saxiix labadii sharriba marka keenaya ee ku camalfali jiray fi dunya ku camalfali jiray baa la keenayaa taqdumuhu isagoo horkacayso suuratu lbaqarati wa ali cimraan labadaas suuradood tuxaajaani oo ka doodaya oo difaacaya can saaxibihimaa rawahu muslim وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى sal ly وسلم khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama rawahu lbukhaariy dadkiina mu'miniinta u ka idinku khayr badanu waa qofka intuu qur'aanka bartay haddana dadka bara oo qofkii qur'aanka marka qof bara intaba aayad keliya baan ha atee aayaddaas inta la aqriyayo ee qofkii ama dad kale uu sii baray ay aqriyayaanba sin ajrigiisa u socdaa siduu xadiid kale sidaa uu sheegay xadiidkan kada waxaa si aada u qabsaday oo ugu camal falay ninkii xadiidkan kada cثmaan ibn cafaan ka wariyey oo la dhihi jiray abu cabdiرaحmaan الsulami magaciisuna waa cabdullahi ibn xabiiba la dhihi jiray magaalada basraad intuu fadhiistay yuu afartan sannadood kuufaan ujeeda msl kuufaad yuu afartan sannadood dadka qur'aanka beri jiray oo xadiidkan kadu markaa uu warin jiray kolkuu xadiidkan wariyo wuxuu dhihi jiray xadiidkaasa halkan fadhiisiiyey yani majliskankadaan fadhiyan dadka qur-aanka ku barayo waxay fadhiisiiyey xadiidkaas ay fadhiisiiyey markaasuu ninkaasu wuxuu yeeli jiray markuu ardaykiisii qur-aanka uu dhammeeyey xariif uu ku noqdo bu intuu muxuu ahaayey xaflatu taxriij wax u eg intuu sameeyo oo cimaamad uu xidho hortiisa fadhiisiiyo yuu aqrii jiray oo inuu alle ka cabsado oo qur-aanka ku camal falo oo e, aqrii jiray iyuu fali jiray wuxuu dhihi jiray yaa haada اtaqi الlah fainii laa aclamu axada afضla minka idaa camilta bima calayt markaasuu aayaddiina uu aqriyi jiray anzalahu anzalahu bicilmi taasuu aqriyi jiray yani cilmigii alle uu qur-aanku wataayo cilmigii alle weeyaanoo qofkii marka isaga barta wax ka cilmi badani ma jiro hadduu garanayo yani u fahmayo weeyaan wa can caaishaةa radi allahu anha qalat qala rasul lah sl lay slam aladii yaqra'u اlqur'aana wahuwa maahirun bih qofka qur'aanka aqriyay isagoo xariif ku ah oo aan ka gafaynin maca safarati اlkiraami اlbarara safara waa jamcu safiir waa qofka mxuah rasuulka ee lasoo diray weeyaan alkiraamna waa jamcu kariim albararana waa jamcu baara wuxuu la jiraa mxuha rususha alle kiraamta ahee baariinta buu la jiraa waladii yaqra'u lqur'aana ka qur'aanka aqriyaya wayatatacatacu fiihi oo kuna noqnoqonayo ku celcelinayo oo wahuwa caleyhi shaaqun uu dhibaayo oo muxuuaha inuu jebiyo rabe weli si aan jebinin lahu ajraani laba ajr buu leeyahay ajru qiraa'a wa ajru tacam ayuu leeyahay muttafaqun caleyh kaanaasa marka isagoo kasii ajri badan oo ila marxalada isaguba waa soo maray wuuna dhaafay wacan abi muusa alashcari radi allahu canhu qala qala rasuulu lah sala اllau alay waslam مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة qofka qur'aanka aqri ee yaqaana ee muؤminka مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة qofka muؤminka ah ee qur'aanka yaqaanaayo wuxuu la mid yahay faakiha utruja la yidhaaho taasu mxu fasilaة البرتqاl inay tahay bay ku sheegay seebuu kagala mid yahay oo iyadu ay tahay xaalkeedu riixuhaa طayibun waطcamuhaa طayib carabteedu waa udgoon tahay dhadhankeeduna waa macaan yahay marka isaguna sidaas oo kale weeyaanoo daahirkiisa iyo baatinkiisuba waa fiican yihiin wa mathalu lmu'mini aladii laa yaqra'u lqur'aana mathalu tamra qofka mu'minka ee qur'aanka aan aqoonina ee wuxuu lamid yahay laakiin ku camalfalayo waxyaaluhu qur'aanku nahiyay iyo xaraamaha intuu ka yaqaana ka taga wuxuu la mid yahay timirtu lamid yahay laa riixa lahaa wطcamuhaa xul iyadu male caraf ma muxuu ahaa laakiin dhadhankeeda macaan isaguna sida oo kale weeyaanoo daahirkiisii wanaag kama muuqdo oo qur'aan uu aqriyayo oo ku tahajudayo iyo laguma arkaayo laakiin kolkii hoos loo sii fiiriya baatilkiisuu wanaagsan yahay wa mathalu lmunaafiqi aladii yaqra'u lqur'aan ka mahali rayxaana qofka munaafiq ah munaafiqana nifaaq lcamal baa laga wada qur-aanka yaqaana aan ku camal falaynin wuxuu la mid yahay rayxaanada oo kale riixuhaa murun riixa طayib وطacmuhaa mur carafteedu waa fiican tahay daahirkeedu waa fiican yahay dhadhankeeduna waa kharaari yahay marka isaguna daahirkiisaa fiican oo kolka siduu qur-aanka u aqriyayo o siduu xifdsan yahay la arkaba loo malaynaya inuu qof fiican yahay laakiin camalkiisa iyo baaطilkiisa markii loo dhabagalo yaa waxaa lagu ogaanaya inuu ninkun yahay وmثل المنaafiq اladي laa yaqrأ الqur'an maثl الxandlة waa baasha qalfoon dabeeraadda ayidhaha nooc u eg weeyaan oo sideeda oo kale dhulka ugu daadaarto oo midho noocaas oo kale oo eh, aada iyo aadna u qurmoon aada iyo aadna u qadhaadh leh eh, oo kululna weliba eh, lahu laysa lahu riix caraf ma leh waطcamhu mur dhadhankiisuna waa qadhaadh yahay muttafaqun caleyh marka abaaraha iyo bay carabtu ay cuni jireen ah, muttafaqun caleyh وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن الله يرفع هذا القرآن هذا الكتاب إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين رواه مسلم alle subxaanaه wa tacaala kitaabkan kada qur'aanka weeyaane dadna saro ugu qaadaa oo dad ay ka hosan jireen buu ka kor maraan dadna hoos buu u dhigaayo dad ay ka korayn jireen bay ka hoos maraan xadiidkan kada wuxuu cumar wariyey radi allahu canhu mar isagoo soo xajiyey yaa xaakimkii makaad ayaa ka hor yimid oo cusfaan buu kaga hor yimid markaasuu weydiiye wuxuu yidhi yaad kaga timid maka oo naa'ib aad ka dhigatay markaasuu yidhi ibnu abza ibnu abza ayuu yahay buu markaas yidhi markaasu waa nin mawaalidayada ka mida markaasuu ma reer makaad baad nin aan iyaga ahayn oo dalad aan ahayn oo mawlo aad kaga timid markaasu wuxuu ya amiir اlmؤminiin inahu xaafiظ lkitaab الlah caalim bاlfaraa'id jayid اlqira'ة marka mawsimkiina dadku waa isugu yimido markaasa waxaan jeclaystay nin qaari ahoo sawd wanaagsan leh inay dadku qur'aanka ka dhegaystaan markaasu xadiidkan kada uu marka uu wariyey isagoo ninkiina ugu bogay fahmigiisa alla subxaanaه wa tacaala kitaabkan dadna saro ugu dhigaa dadna hoos ugu dhigaa allahuma arfacna biاlqur'aani walaa tadacna bih عن ابن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه سلم qاaل laa xasada ilaa fi اثنتين kamasha ma jirto ilaa laba arrimood mooyaane rajulu aataahu اllah الqur'an qof uu alla qur'aanka siiyey wahuwa yaquumu bihi aanaa alleyli wa aanaa الnahaar ku tukanaya saacada habeenkiiyo maalintiiba warajulu aataahu allahu maalan qof uu alla subxaanaه watacaala xoolo siiyey oo fahuwa yunfiquhu bixinaya aanaa alleyli wa aanaa الnahaar mutafaq عalayh wاlآanaaءu الsaacaat xadiidkan kadana waan soo maray شhan boqol iyo toddobaatan iyo laban kusoo maray وعn الbarاء بن caazib radي allahu canهuma qaal kana rajulu yaqrأu suuraة الkهf nin baa suuraة الkهfi aqriyayey ninkaasuna waxaa wey usayd ibnu xudayr weeyaane oo khaymatiisu